بعد المئة من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الثلاثاء الموافق للثالث من شهر ذي الحجة عام 1442 لجنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الربعين وانتهى بسمع الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliska boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad ee majaalis marka sharxa koobnay kitabka sunna nasaa-i habeenka waa habeen talaada kuna beega saddex dilxija kun afar boqol iyo labayo afartanka nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaan ku soo jirnay kitaabka loo yaqaan alaxbaas amaba kitaabu lwaqfi ayaan kusoo jirnay baabka afraad baabu waqfi lmasaajid masaajidda in la waqfo ayuu baabkan u baab yahay baabu waqfi lmasaajid masaajidda in la waqfo ayuu baabkan uu yahay naam waa cashirkii marka boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad kitaabu lixbaas ama kitaabu lwaqfi ayaan kusoo jirnay baabu waqfi lmasaajidi masaajidda waqafka la waqfo ayuu baabkan u baab yahay masaajidda in waqaf laga dhigo oo masaajidda la bixiyo wixii ku soo arooray oo nusuus ah qeyb ka mid ah ayaa halkaan aan ka gelayna in allahu tabaaraka wa tacaala Eh, horaan waxaan u sheegnay in waqafka eh, wax la waqfo nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam qowl ahaanna uu u faray sidoo kale ficil ahaan uu nabigeena u sameeyey salى اllahu calayhi waali wasalam saxaabada nabigeenana cumaan ha u bato iyo cumarba laakiin nin awood lahaa oonan waqaf ka teginna uusan jirin radia allahu tacala canhum ardaahum dhaqan muslimiinta ay lahaayeenna uu yahay waa noo soo hormareen masaajiddana marka waxay soo gelayaan الdرجة الأuلى meeشha u saraysa oo wqف la bixiyo أول wqف في الإسلام wuxuu ahaa masjidka nabigeena salى الlaهu عalيهi وaلiه وaسلم oo waxaa wey nimanka reer ansaareed ay u waqfeen muslimiinta ilaa qiyaami saacana ragga iyaga ahaa intii bixisay dhaqaalihiisii iyo intii mxuuha sabab u ahaydba ilaahay subxana wataala u socodsiinaya qiyaami saaca baabu waqfi masaajidi masaajida waqafkeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun lix boqol iyo lixaad waa xadiid saxiixa qala imam barna isxaq ibn ibrahim alxandli qaala anba'na muctamir ibn sulayman wa iqaة habt qaala samictu abi aabihiis waxaa weya sulayman araan weyaan arkhaan ataymi waa iqaة caabid yuxadid isagoo ka warramay ayaan ka maqlay can xusein ibn cabdiraxmaan asulami waa iqaة tagayara xifdu fi اlaakhir can cumar ibnu jaawaan ayuu ka wariyey cumar ibnu jaawaan waa rajulu min bani tamiim reer bani tamiima carabta waxay u kala baxdaa laba qaybood tamiim iyo qaxtaan qaxtaanka asal ahaan waxay degaan yeman halkaasay u badnaayeen inkastoo qolyahan xataa reer ansaareed ay qaxtaan yihiin asalkoodii oo ka soo haajireen yeman tamiimna waxaa waa nimanka najdi iyo mantiqadan degan oo geelleyda ah oo la yaqaano marka carabta eh, waxaa weeyaan labadaas jilib oo weyn ay u kala qaybsamayeen ila alaanna hadda qaxtaani baad arkaysaa nin weli meesha taagan oo muxuu fulaan fulaan alqaxtaani saciid ibn wahb alqaxtaani waa taqaanaan sheekii xisnulmuslimka iska lahaa soo isaga ma sidoo kale waxaa weeyaan tamiimina ila alaan waa tuuran yihin sheekha hadda jaamacadda madiine ka ahan jiray camiid albaxth alcilmi risaajka iyo cilmi baarista diinka ama madaxda ninka ka ahaa waxaa la yihah maxamed ibn khaliifa tamiimi haddana jaamacat almadiina alcaalamiya jaamacadda la yihahdo oo maleesiya ku taalla ayuu asisay uuna halkaasu muxuu ahaa ka maamulaa oo kumanaan kun oo caalam alislaamiya ayaa muxuua ah ka baratay onlineka intaana la barnin ka hore ayuu muxuua ah hawshaas bilaabay jazahu llahu khayran marka ilalaan tamiim iyo qaxtaan sidii ay u isticmaalaan magac asaga aha can cumar ibni jaawaan rajulu min bani tamiim ah, maqbuul wadalika wadaaka arrinkaana ama xilligaana anii ani kuntu waxaan qultu lahu mid u idhi ara'ayta bal ka waran wadaaka ninka dhaha waxaa weeyaan hadalka wato waxaa weeyaan xusein ibn cabdiraxmaan asulimi ayaa qultu waxaan lahu cumar ibnu jawaaran waxaan ku idhi ara'ayta bal ka waran ictizaala axnaf ibnu qays ninkaas axnaf ibnu qays qays la yidhaahdo oo mukhadramka ahaa oo nabigeenna soo gaaray sala allahu alay waslem laakiin aan la kulmin xilliga nabigu uu soo gaaray isagoo muslima lamana kulmin nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalem waa mukhadram mukhadram iqa axnaf ibnu qays ayaa waxaa aan ku idhi ra'ayta bal ka waran ictizaala alaxnaf ibnu qays ninka la yihahdo cumar ibnu jawaan baan ku idhi ara'ayta bal ka waran ictizaala alaxnaf ibnu qays axnaf ibnu qays dagaalka iyo dhibaatada udhexaysa iyo fidnada udhexaysa sayidana caliy ibn abi aalib radia allahu tacala ardah iyo sayid mucaawiya fogaantuu ka fogaaday bal arrinkaa ka waran saasaan ku ihi yidhi uusan dagaalkii kana la safanin kana la safanin maa kaana muxuu ahaa arrinka isaga ah qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqla axnaf ayaan ka maqlay laftarkiisa yaquul isagoo leh ataytu almadiinata magaalada madiina ayaan imid wa ana anna xaajun aan xaj u socda waa xilligan oo kale alla maxaan jecleenay oe muslimiintana aad u jeclaayeen ilah waxaan ka baryana subxana wa taala sanadka dambe xilligaan oo kale dhammaanteen wada aadna fa bayna goor naxnu annaga fii manaasilina guryihiina guryahanaga iyo meeshii aan degneynay aan nadacu rixaalana aan heryihii aan dejinayno oon alaabtii meeshii aan inaan degnaay ahayd aan alaabtaan dhigayna aan ku sugannahay id ataa waxaa yimid aatin mid socda ayaa yimid fa wuxuu yidhi qad ijtamaca annaas dadka waxay ku urureen filmasjidi masjidka ay iskugu urureen kow magaalada la imaana waa xaggee marka magaalada la imaana waa xaggee magaalada madiine wa laakiin waxaa loo sii socday makaa loo socdaa nacam kow qad ijtamaca annaas dadkii waxay ku uroreen fi masjidi masjidka faطalactu waan saasaan u yar milacsaday oon fiiriyey faidaa waaba iyadoo yacni wuxuu la jeedaa annaasu dadkii mujtamicuuna ay aruursan yihiin oo masjidka laisugu imaaday yarxamuka allah waidaa bayna adhurihim dhexdooda waxaa marka jooga oo dhex taagan ama dhex fadhiyo waidaa waa iyadoo bayna adhurihim dhexdoodana nafaron koox qucuudun ay fadhiyaan dadkii saasay u dhooban yihiin laakiin kooxa fadhiyaan faidaa huwa waaba isagoo cali bn abi aalib kow iyo wazubayr ibn cawaam wazubayr ibn cawaam wa طalxa ibn cubaydillaah wa sacd ibn abi waqaas raximahum اllah raxmat ullaahi calayhim waradia allahu canhum jamiica afartaa nin oo raggii jannada lagu bishaaray ka mid ah ayaa halkan fadhiyaan oo dadki ay ku xuman yihiin falama goortii qumtu aan dul istaagay calayhim korkooda qiila waxaa liidhi haadaa ninkan soo socda kanayto waa cumaan ibnu cafaan qad jaaa xaal uu yimid wuu yimid waa kan cumaan soo socda cumaan waa kan soo gelihay saasaa la yidhi markaan dul istaagay kow qaala wuxuu yidhi raawigii waan axnaf ibnu qayse alayhi fajaءa waa yimid wa calayhi cuثmaan saarnaa waxaa saarnaa ama u labisnaa mulayatu mara amaba garbasaar ha noqoto gosaar ha noqoto ama ha noqoto midda muxuu ahaa cimaamad madaxa la saarta ha noqoto amaba garbasaar ha noqote go-oo kale ha noqote safraau ee borborawsan faqultu waxaan ihi lisaaxibi saaxiibka ila fadhiya waxaan ku idhi kamaa anta halka aad joogta ahow joog sug isug xataa andura ilaa aan ka eego oon ka fiiriye maa jaaa bihi w cumaan halkaan keenay ilaa aan ka soo hubiyo joog meeshaada joog o fa qaala cumaan wuxuu yidhi markuu meesha yimid ahaahunaa caliyun halkaan cali ma joogaa ahaahunaa zubayr halkaan zubayr ma joogaa ahaahunaa ala halkaan ala ma joogaa ahaahunaa sacdun sacd ibn waqaas halkaan ma jooga oo raggiini alcashar mubashiriin biljanna ka mid aha meesha ma fadhidaan way fadhiyaan abcan qaaluu waxay dhn nacama waan fadhinaa waa kama noo joodaa amaba waxaa dadka ku yidhi way fadhiyaan qaala wuxuu yidhi fa waxaan idinku dhaarinayaa billaahi alla weyne alladii allahsoo laa ilaaha ilaa xaq lagu caabud uusan jirin ilaa huwa isaga mooyane hal taclamuuna miyaad ogsoon tihiin ana rasuula rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam qaala inuu yidhi man yabtaacu yaa soo iibini oo soo gacangelini bira rumata ceelka ruuma loo yaqaano afara allaahu alla weyn ha u dhaafa lahu isaga dembigiisa ceelkaas ruuma loo yaqaana yaa soo gedi oo muslimiinta soo gacangelini ilahay dembigiisa dhaafa subxaana wa tacaala faataytu rasul lah baa imi sal faqultu waxaan qad ibtactu waxaan soo iibsaday oon soo iibiyey biri rumata ceelka ruuma loo yaqaano qaala wuxuu yidhi fajcalhaa waxaad ka yeeshaa siqaayatan makaano waraabitaan iyo meelay ka waraabaan oy ka biyo cabaan lilmuslimiina muslimiinta ay ka biyo cabaan ka yeel wa ajruhaa ajirkeedana laka adiga ayuu ku sugnaaday intaasoo biyo la adaa iskale saasuu nabigeena yihi sala allahu calayhi waali wasalam inuu nabigeena saas igu yidhi caliyow zubayrow dalxow sacdow ma ogsoontihiino markhaati ma ka kacaysaan ilahay baan idinku dhaariye qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa inaad saas yeeshay nabigeenana saas uu yidhi markhaati ayaan ka nahay weyaan qaala wuxuu yidhi fanshidukum waxaan ku dhaarinaa bilah alla weyne alladii allahso laa ilaha ilah usan ilaa huwa isaga mooyane hal taclamuuna miyaad ogsoon tihiin ana rasula rasul sal l slm qaal inuu yidhi man kuma yujahizu sahyi oo diyaarini oo wax alla waxay u baahnaayeen gaadiid iyo raashiin yaa u diyaarini jeysh alcusra ciidankii tabuuk u baxay oo loo yaqaana jeysh alcusra yaa u diyaarini saanadii iyo hubkii iyo waxaa weeyaan gaadiidkii yaa u diyaarini afar allahu lahu dembigiisa allah dhaafe fajahastuhum aniga marka aan diyaariyey wax alla waxay u baxnayn aan u qabtay xataa maa yafqiduuna ilaa ayna ka weynin ciqaalan dabar walaa khitaaman xataa hogaan lagu hogaamiye gaadiidkii lagu duulaayey xitaa dabarkiisii iyo ataa aan eh, hogaankii lagu hogaaminay aan u diyaariyo arrinkaas inaan sameeyey ilahay baanan ku dhaariye allahasoo ilaahay kale usan jirin isaga mooyane markhaati ma ka tihin oo muxuu ah markhaati furaysaan qaalo waxay idhan nacam ha kow qaala wuxuu yidhi ah. allahuma allahyow ishhad allow markhaati ka noqo allaahuma allahyow ishhad markhaati ka noqo allaahuma allahyow ishhad markhaati ka noqo saasuu sayid cumaan yidhi radia allahu tacala canhu ardaa maaluhaahidka meesha marka maayt maxalushaahidka waxaan ka boodna miya qayb aan ka boodna xadiidka nacam maxdii qaban weydeen intaan halkaas maraayo on oon hoobanay maxalushaahidka dhan baa ka boodna waaya maxalushaahidka bisa usoo noqona inta kale waad marteen maxalushaahidka marka waxaa weeyaan cumaan markuu yidhi war halkaan ma jooga cali oo halkaan zubayr ma jooga oo halkaan dalxa ma jooga oo halkaan sacad ma jooga oo yidhahdee nacma allah idinku dhaarinay allahasoo ilaha kale usan jirin illa huwa isaga mooyane ataclamuuna miyaad ogsoontihiin ana rasu rasulka sal sl qaal inuu yidhi man yabtaacu yaa soo iibini oo soo gadi mirbada bani fulaan reer hebel meesha karoorkooday ahayd oo muxuu ahaa cunnada iyo muxuu ahaa masagada la soo gooyo ama timirta meesha lagu qallajiyo oo lagu kala saaro ayaa la yidhahda mirbadka karoor ma taqaanaan karoorka beeroleyda muu kale garan karta geeleyda waba kama yaqaanaan karoor ma taqaanaan khalaas man yabtaacu yaa soo iibini oo soo gaday mirbada bani fulaan ree bani fulaan meesha karoorkeeda ahayd oo muxua raashiinka iyo haruurka iyo geleyda iyo masagada iyo nooc walba ilaa timirta lagu qallajinayey yaa noo soo gaday dhulkaas afar allahu lahu dembigiisa allah dhaafe fabtactuhu waan soo gaday faataytu rasul lah sal slm rasuulka alla ayaanu imid faqultu waxaan idhi innii aniga ibtactu waxaan soo iibsaday ama soo iibiyey mirbada bani fulaan ree hebel meeshii karoorkooda ahayd ayaan soo iibiyey fajcalhu nabi allow yeel oo ku dar fii masjidina masjidkanaga ku dar qaala wuxuu yidhi fajcalhu yeel fii masjidina masjidka naga yeel yaa dhihi nabigeena dhihi sal slm masjidka naga yeel wa ajru ajarkiisana laka adigu ku sugnaaday qaal waxay yidh nacma waan ku marqaat furayna alshahidku halkaas marka in sayid cusmaan uu soo gaday qeyb ka mida dhul oo karoor ahayd meeshiina masjidka nabigeena lagu daray sal slm oo nabigeena amar ku bixiyey ajarkiisana u soconi ayuu nabigeenna sheegay sayid cumaan ayaa wariyey afar ka mid ah alcashar almubashiruun biاljanna ayaa umarkaad kacday isagana waa kii hanaad meesha iyada ma taqaanaan hadda meeshay ku taal masjid nabowi raggiina xajiyey oo cumradii xaj u tagay yaa garan kara yaa yaqaan masjid nabowi qaybtuu sayd cumaan ku daray yaa yaqaan ya qaybta dambe a a <laughs> waa ka dambeeye lakiin isaga maa meeshaas isaga wuxuu leeyahay sayid cuثmaan qaybtan hore ma aragteenoo muxuu ahaa markii loo socda laga soo gala rag tagaa tagay rawdada markay bidax kaa xigto jidkaa lamara oo loo socdo qabriga nabigana sal اla alay slam qaybtaas horoo dhan oo ilaa mixraabka xigo qaybtaasoo dhan waa qaybta cismaan uu ku daray radia allahu tacala canhu ardaa ay maraan meesha ay maraan ilaa qaybta ka xigta qiblada xaggeed intaasoo dhan ma markaas waxaa ku daray sayid cumaan qayb yar oo sayd cumar ku daran waa jirta laakiin kalama garanayo laakiin inteeda badan sayd cumaan ayuu ku daray radia allahu tacaala canhu arda hor ha hor imaamka ha meeshu imaamka istaaga halka ida weyaan hadda waxaan filaya imaamkii malaha gadaal ay soo celiyeen hadda hadda meeshii hore oo mimbarka nabigeena sal slam iyo meeshuu istaagi jiray ayaa imaamka lagu soo celiyaan filaya oo meeshii hore waxaa laga dhigay meel caadi loo mara ayaa laga dhigay maadaama sid waas laga dhigay saasaan filayaa inta hadda ayaamaan inta annaga soo maqan waayahay inta kale waad marteen marka hore u soconayn xadiis saddex kun lix boqol iyo toddobaad waa xadiis saxiixa ah. qaala alimaam nasi calayhi ramat lla akhbarana isxaq ibn rahim alxandali waahiqatu habtun xuja qaala anbana cabdullahi ibn idriis alawdi waahiqatu faqihun caabid qaala samictu xuseyn ibn cabdiraxmaan asulami waahiqatun taqyir xifdu fi laakhir can cumar ibnu jaawaan soo maqbuul can axnaf ibn qays waahiqatun mukhadram qaala wuxuu yidhi axnaf harajnaa waan baxna xujaajan anagoo xujaaj ah faqadimna almadiinata magaala madiina ayaa nimid wanaxnu anaga nuriid aan doonayna alxaj xaj aan doonayna oo madiina aan sii marnay fa goor naxnu anaga fii manaasilna boosaskanagii aan degnay aan joogna nadacu aan dhigayno rixaalanaa heryadanaga oo gaadiidka ay watana herye ka dhigayaan id ataana waxaa noo yimid aatii mid imaada ayaa noo yimid fa wuxuu yidhi naas dadkii qad ijtamacuu fi lmasjid masjidkay dad ku urureen iskugu yimaadeen wafazicuu weyna argagaxeenoo argagax ayaa ku jira fanalaqna kadibna waan yani markay dhiila jirto sooma arkin hadda markii masjidkan hadda aan joognoo kale tuug kaba qaata iyo markii muxuu ahaa la qabto amaba nin uu meel ama ku suuxa ama waxun ay dhacaan hamuug in lagu soo leey biniadamka saas ku samaysan yahay xataa xilliga nabigeena sal slm iyo xilliga saxaabada ayaa saa la samayn jiray biniadamka marka waxaa weeyaan waxaa lagu abuuray xub listiطlaac wax ka qarsoon inuu gaaro ya xub istila lidalik waxaad ogaataan waa sir aan u sheegaa gabdhaha mutabarijaadka ah oo dharka xijaabka fiican aanan xiranin siraan u sheegi maxay sirtaas naagahan isqaqaawiyey oo waxaa weeyaan meelaha is soo dhigay cid wax kufal lama arko xitaa kan faasiqa ah oo xataa wax walba xumaan inaad samey laga yaabo midaan faasiqadda ah ama midaan isqaawinaysa waba kuma falay maxaa yeeley bini aadamka wuxuu ka samaysan yahay xubbulistidlaac waxa ka qarsoon inuu gaaro ayuu rabaa gabadha marka xijaaban waa jawharatu maknuuna waxaa weeyaan jawhar la qariyey weeyaan oo qiimo badan sida dhabta saas waa marka ragga adinka balfiiriya iskorisiinta xataa in badan oo ka mid a ma rabaan gabdhahan oo muxuu ahaa aan labisneen labiska shareecada aan labisneen oo labiskan hawadooda raaceen ma rabaan marka waxaa weeyaan markii arinta dhacdo nin walba raba maaa dhacay sooma arkin adi meel mxua lagu tuursay markaad soo martay maxaa dhacdeed waa iska weydiini ayaa kuu dirsaday waa waxaa weeya bini aadamka wuxuu ka samaysan yahay xub marka hamuub meeshii laiskugu yimid waa dadka argaxsan yihin faida الnaas dadkuaba iyagoo mujtamicuuna ku ururay calaa nafarin koox fii wasaط اlmasjid masjidka bartamihiisa ay ku aruursan yihiin waida caliyun waab iyadoo cali u yahay wazubayr iyo waطalxa wa sacd ibn abi waqaas radia allahu tacaala canhum jamiica waina annaga lakadalika aan sidaa ku sugannahay oo dadkii ay hamuug ku yihiin sayd cali id jaa cumaan ayaa yimid calayhi korkii waxaa ahaaday mula'atun go' amaba cimaamad oo madaxa u saaran safraau ee borborawsan qad qanaca biha ra'sahu madaxiisu ku duubay taasaa kuusii caddayni fa wuxuu yidhi ahaahunaa caliyun halkaan cali ma joogaa ahaahunaa alxa alxa halkaan ma joogaa hahuna zubayr halkan zubayr ma jooga hahuna sacdun sacd ibn waqaas halkan ma jooga qaal waxay yihahdeen nacam ha qaala wuxuu yidhi fa aniga unshidukum waxaan idin marqaati gelinaya amaba inku dhaarinaya bilaahi alla weyne aladii allaso laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo usan jirin ilaa huwa isaga mooyane ataclamuuna miyaad ogsoon tihiin ana rasul rasulk sal slm qal rasulka inuu yidhi man yabtaacu yaa soo iibini mirbada bani fulan reer bani fulan karoorkoodii meesha ay ku qalajin jireen raashinka iyo cunnada afar allahu lahu alla dambigiisa dhaafe fabtactuu bicishriin alfan oo bikhamsin wacishriin alfan labaatan kun ama labaatan iyo shan kun oo dirham ayaan kusoo iibiyey waxaan dirham u leeyahay dirham kuma qorna meesha laakiin tacaamulka dirhamka iyo diinaarka waxaa badnaa oo aad loo isticmaali jiray dirhamka ayaa aad loo isticmaali jiray saasaan uleeyay koley wallahu aclam waayahay faataytu rasu ba nabi sal slm fabartu waxaan u sheegay arrinkii faqal wuxu ijcalha waxaad ka yeeshaa qaybtaas fii masjidina masjidkana geli waajruhu laka ajarkiisan adiga ayaa iskale weyaan qaalu waxay yidhahdeen allahuma nacam ha waan markhaatiyaan ka nahay ilah baan ku dhaarnayn markhaatiyaan kaagan arrintayd inaad samaysay nabigan saa ku yidhi sal slm qal wuxuu yidhi fanshidukum waxaan ku dhaarnaa billahi alla weyne alladii allah laa ilaha ilah sunjir ilah wa isaga ma oyane ataclamuuna miyaad ogsoontiin ana rasul rasulka sal sl qal rasulka inuu yidhi man yabtaacu yaa soo iibinaya bi'ra ruuma ceelka ruumaa la yihah afar allahu lahu dembigiis allah ha dhaafe faibtactuu bikada wakada intaas intaasaan kusoo iibiyey faataytu rasul a sl slm faqultu waxaan ihi qad ibtactuha bikada wakada intaa intaa aan kusoo iibiyey nabi allow waan kula soo wareegay qala wuxu ijcalhaa waxaad ka yeeshay qaayat lmuslimiin muslimiinta meelay ka waraabaan udhig waajruha ajirkeedana laka adiga ayaa iskale qaaluu waxay yihahdeen allahuma nacam qaala wuxuu yihi fanshidukum bilah alweynan ku dhaarna alladii alas laa ilaha ilahu ilahu isaga mooyane ataclamuuna miyaad ogsoontihiin ana rasuula s sl sl nadara inuu eegay fii wujuuhi اlqowm dadki wejigooda inuu eegay saxaabadii inuu saa u eegay faqaalo kadibna uu nabigan u yidhi man jahaza haaulaa dadkan ciidankan tirada badan oo jaysulcushra iyo tabug u socda qofkii diyaariyo oo agabkoodii u dhammaystiro ay ku dullaantegi lahaayeen afara allahu lahu dembigiisa allahu dhaafo ama ilaahay baa u dhaafo duca ma ka dhig ama waaad ka dhigtaa mxuu ahaa waxaad ka dhigtaa muxuu ahaa khabar ka dhig yacni jeysh alcusra ciidankii tabuuk aaday waxaa loo yaqaana jeysh alcusra culayskii ciidankii u barbardhigay u baabacdhigay afran u baabacdhigay ayaa loo yaqaanaa weyaan fajahaztuhum ana aan diyaariyey agabkoodii aan u dhamaystiray xataa maa yafqiduuna ilaa ayna ka wayn ciqaalan dabar walaa khitaaman iyo hogaan qaaluu waxay yihahdeen allahuma nacam qaalu wuxuu yidhi allahuma shhad allahuma shhad ilaahu marqaadka noqo horaan u soconayna kadibna gadaal dambe dhowr qodob aan dul istaagi doona insha allah tabarak wa xadiidka saddex kun lix boqol iyo sideedaad waa saxiixun duuna qisati habiir buurta ayaa habiir uu ku sheegi doona buuraa noo imaan doonta oo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo nabigeena ay koreen sal alla al slam oo kadibna dhaqdhaaqda waa uxud tiyaa marka habiir uu ka dhigay habiirtaasa marka ayaanan shaada weeyaan inta kale laakiin xadiidka waa saxiix akhbaranii ziyaad ibnu yunis ayuu yihi alimam النasai alيه raxmat الlah akhbaranii ziyaad ibnu ayuub الطuusi wa iqaة xaafid qaala xadaثana saciid ibnu caamir الضubci wa iqaة صaalix an yaxya ibnu abi اxajaaj albصri layin الxadiiث can saciid ibnu iyaas aljurayri wa iqة can humaama ibnu xasan xasan alqushayri wa iqaة mkhadrm qala wuxu uhi shahidtu waxaan xaadiray addaar daarta ayaan xaadiray gurigii sayid cumaan ayaa daar loo yaqaana hadda maalushaka gurigiisa wa shahidtu waxaan joogay addaara daartii ayaan joogay gurigan sayid cumaan xiina goortii ashrafa calayhim cumaan cumaan uu muxuu aha saas u eegay oo waxaa weeyaan daaqadda uu saas ugu soo milacsaday ayaan joogay koley meel mushrafo oo yara sarraysay ayaad ka soo eh, kala soo hadlay yaa lagala soo hadla mataqaanaa waa niminka khawaarijta ahaa oo masar iyo ciraaq iska soo bahaysteen oo markii dambe inta magaalada madiine yimaadeen sayid cumaan radia allahu ta arda halkaas isagoo yowma jumca oo musxafka saa u kala furan yahay qoorta ka jirana dileen oo munaafiqiinta ahaa oo khawaarijta ahaa niminkaas waa nimanku soo eegi o iyo ciddi kaleba faqaala wuxuu yidhi unshidukum waxaan idinku eh, dhaarina bilah alla weyne wa bilislaam islaamnimadaan idinku dhaarinaya hal taclamuuna miad ogsoontihiin ana rasu rasulka sal slm qaama inuu istaagay qadima almadiinata magalada madina inu yimid walaysa biha maaun biyo ayna jirin yustacdabu la macaansado oo biyo macaan ayra bi'ri ruuma ceelkaas ruuma la yidhaahda moyane oo fa qaala kadibna nabigana uu yidhi man yashtari bi'ra ruuma ceelkaas ruuma yaa ah eybini oo soo gedi fayajcalu yeela fiiha dalwahu wadaantiisa maca dilaa'i lmuslimiina muslimiinta wadaantooda isna ka mid noqonaya oo mxu wadaanta kula ridin muslimiinta bikhayrin kuna badal bikhayrin mid ka khayr badan lahu isaga bikhayrin mid khayr badan lahu isaga minhaa xaggeeda fi ljana jannada ugu bedelan yaasaa samayni fashtaraytuhaa kadibna aan ka soo iibiyey oon ka soo iibsaday min sulbi maali maalkayga lafdhabarkiisa iyo muxuu ahaa lacagtii maalkayga aan lahaa aan ku soo iibi oo fajacaltu kadibna aan yeelay dalwi wadaantayda fiiha ceelka gudaheedii maca dilaa muslimiin muslimiinta muxuu ahaa wadaantooda oon ka xigin ayagaaan la cabi hadday ku ritaan oo ku ridani oo muslimiinta qof ka mid ana oonan sheeganayn anaala iyo anaagada iyo baabkaana uusan meesha ku jirin maogsoontihin arrintayada waaye wa antum adinkana alyowma maanta tamnacuunii waxaad ii diidaysaan min ashurbi minha inaan iyada tago oon bir ruuma aan aado oon soo biyo cabo biyaha macaankaa ka cabaad ii diidaysaan ilan waa tii la godoomiyey oo gurigiisa la harareeyey kadibna waad ii diidaysaan inaan ka soo bicabo xataa ashraba ilaa aan ka cabo min maai اbaxri biyaha badda yani biyo dhanaan ceel dhanaana ah, biyahood ilaa aan ka cabo ayaad mxuu ahaa saad yeelaysaan qaaluu waxay dhaheen allahuma nacam allahuma nacam yaa dhihi ma khawaarijtiya dadkii meesha joogay qayb ka mid a ah dhihi qaala wuxuu yidhi faunshiduk maxaan ku daaranaa bilah alla weyne oo ilaam islaamnimada hal taclamuuna maogsoontihiin anii aniga jahastu inaan agab siiyey ama aan diyaariyey jeysh acusra ciidankii tabuuk aaday min maali maalkayga maogsoontihiin qaalu waxay dhaheen allahuma nacam qaala wuxuu yihi fanshidukum biاllahi walislaam allah islaamnimadan ku dhaariye hal taclamuuna miyaad ogsoontihiin ana almasjida masjidka daaqa biahlihi dadki inuu ciriiri ku noqday waa sida annagana qabsatay halkan sidana qabsatay wa hal taclamuuna miyaad ogsoontihiin أن المسجد mسجidka dاq بأهلi inuu dadkii ciriiri ku noqday faqala rasu rasulka u yh sl sلم man yشhtarي yaa noo gedi ama gedi buqcata bani fulaan aali fulaan reer hebel goobtoodii yaa gedi oo fayaziiduhaa ku kordh fayaziidahaa ku kordhiya fi lmasjidi bikhayrin bibuqcatin buqaco khayrin ugu khayr badan lahu isaga minha iyada xaggeeda fi اljannati janno ku dhex taalla ku iibsani waa mirbadkii aan haddan soo marnay faishtaraytuhaa min sulbi maali maalkayga lafdhabarkiisa iyo rasmaalkayga aan ka soo iibiyey allahu akbar fazidtuhaa fi lmasjidi masjidka dibin aan ku kordhiyey wa antum adinkana tamnacunii waxaad ii diidaysaan an usalliya fiihi rakcatayn aan laba raka ku tukada oo gurigi inaan ka so baxo ii diidaysaan qaalu waxay allahuma nacam qala fanshidukum billah alweyn aan ku dhaaranaya walislam islaamnimada hal taclamuuna magsoontihiin ana rasu sal اllahu alayhi wali waslm kaana inuu ahad calaa abiir abiir bimaka habiir bimaka inuu nabigeenna habiir saarnaa sida saxda ahna waxaa weeyaan biuxud weeyaan buurtaas habiir ashriq habiir kayba nakiir waa nimankii muxuu ahaa jaahiliga ahaa hadal qabsigooda u ahaayo waxaa weeyaan waxay dhihi jireen ashriq habiir kayba markii ay aadayaan dhankan mxuu ahaa ay eh, dhankaas eh, dhankan aadayaan carafo iyo amaba musdalifiya ay baxayaan ilaa qoraxda ay ka soo baxdo ay ka imaadaan cafwan ilaa markay mxuu ahaa ay ay musdelifo ka tegayaan oy mino u baxayaan maalin tobanaadka ah ilaa qoraxda ay ka soo baxdo waxay dhihi jireen lama dhaqaaqay ashriq habiir kayma naqiir nuqiir marka waxay sugi jireen qoraxda inay soo baxda lidaalika hadyiga nabigeena sala allahu calayh wala slm sidaan soo marnay في kitaab alxaj waxaa la sugayaa markii salaada subax lagu tukado musdelifa ilaa qoraxda ay ka soo dhowaato oo qoraxda ay muxuu ahaa kaabiga inay soo baxda ay gaarto markaasaa la dhaqaaq inta iyadan ilahay baa la xusi waana la ducaysani sow sidaa maaha laakiin ayaga saa ma yeeli jirin waxay dhihi jireen tabiirow buurta tabiirow qoraxda dhanka agka muxuu ahaa dhanka ka soo baxaysa xigay ay leeyihiin qoraxda soo saar soo bixi buurtaas ilan muxuu aha asnaamta caabudi jireen tawxiidka marka rububiyada xataa mararka qaar ama in badanoo ka mid ah, a xataa rububiyada waxaa weyaan way inkari jireen inkastoo asal ahaan ay waxaa weeyaan ay rububiyada sugayaan oo waxaa weeyaan in badan walain sa'altahum man khalaqa asamaawaat walard layaquuluna allah allah inuu muxuu ahaa abuuray ayay sugi jireen waayo marka abiirkaas weyaan halkaasu ku yeela laakiin habiir ma ahane meeshaan waxaa weeyaan waa beri cafwan waa meesha la yidhaahdo uxud waay kaana inuu ahaaday calaa habiir habiiri maka wa macahu waxaa la jira abubakrin wa cumara wa ana iyo aniga fataxaraka aljabalu buurtii ayaa dhaqaaqay ixtiraaman lihaulaa farakadahu waxaa haraatiyey oo jugsiiyey rasul rasulka sal slm birijlihi lugtiisa wa qaala wuxuu yidhi uskun habiir uskun uxud waa habiirow deg fainamaa in kalama calayka waxaa ahaaday nabiyu nebi iyo wa sadiiqun wa sidiiqun sidiiq run badane oo abubakar ah iyo wa shahidaan iyo laba shahiid oo cumar iyo cumaan radia allahu tacala canhuma qala wa allahuma nacam qala wuxuu yidhi allahu akbar ilaah baa weyn shahiduu lii waa ii markaa tikaceen warabbi اlkacba kacbada rabbigeedaan ku dhaartay waa ii markaa tikaceen yacni anii shahiid inaan markhaati ah inaan mxua ah shahiid ahay oon jidka alla ku dhimani ayay markaa tikaceen lidalika xadiidka andhamaykan ku xiga markaan dhamay hal mar ayaan laba qodob dul istaaga insha allah xadiidka saddex kun lix boqol iyo sagaalaad waa xadid saxiix bima qablahu qala alimam nasai alي ramat akhbarna cimraan ibnu bakaar albazaaz wa iqa ibn rashid weeyaan qala xadaثana khaطaabi ibn cuثmaan aلطaئي iqaة caabid qala xadaثana ciisa ibn yunis aلsabici wa iqaة maأmuun qala xadaثanii abi yunis ibn abi isxaaq aلsabici wa saduq yahimu qaliila can abi saq الsabici wa iqaة caabidu waxaa weeyaan اkhtalطa fii akhirihi can abi slmة bn cbdiرaحman wa iqaة faqiih ana cuثmaan sayd cuثmaan radia اllahu ta arda ashrafa calayhim meel ayuu saas ugu soo baxayood muxuu ahaa daaqad iyo meel ayuu ka soo eegay kor ahaan ayuu ka soo eegay iyagoo hoos jooga kow saasuu sameeyey xiina goortii xasaruhu ay go'doomiyeen ay saas u go'doomiyeen fa qaala wuxuu yidhi unshidu biاllaah الله ayaan ku dhaarin rajula nin baan ku dhaarini samica ka maqli min rasul rasulk sal slm yquul isagoo yowma aljabali maalinta buurta aan waxaa weeyaan saarnaynay xiina goorta ihtaza uu buurtii buurkii u dhaqdhaqaaqay oo farakalahu uu ku haraatiyey birijlihi lugtiisa farakalahu birijlihi oo waqaala kadib nabigu uu yidhi uskun deg oo sugnow fa inamaa in kalamaan laysa maahan calayk korkaada ilaa nebiyu nebi aw sadiiqun ama sadiiq oo runbadanaa aw shahidaan laba shahid maayo waana macahu ana aan la jiray fa unshidu ahi waana macahu aan la jiray arrinta ayada ah qofkii arrinkaas maqlay oo halkan maanta jooga allaan ku dhaariyaha markaati kaca fantashada lahu rijaalun rag baa u markaati kacay oo arrinta uu sheegay ugu markaati kacay uma qaala wuxu unshudu waxaan ku dhaarnaa bilah laweyn rajulin baan ku dhaarnaa shahida rasul rasuulka alla xaadiray yowma baycati ridwaan maalintii baycat ridwaan ay dhacday laqad radya allaahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima maa fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim aataahum fatan qariiba aay ilaahay inuu ka raali noqday oo ahlu janno ay yihiin dadka ayaga ahaa baycatu ridwaan ilaa kun iyo afar boqol ay gaarayeen waa xudaybiya ood garanaysaan markiiba uu fatxi weyn ka dambeeyey waasaabahum fatan qariiban maalinta ayada qof xaadira ayaan muxuuan ku dhaarinaya muxuuan ku dhaarinayaa hahay unshid bilah alweyn waan ku dhaarna rajulin baan ku dhaarna shahid xadir rasul rasulka sal slam yowma baycati ridwaan maalinta baycati ridwaan ay dhexaysay yaquulu nabiga isagoo lah haadihi tanaytu yadllaah haadihi tanaytu yadullaahi waa gacanta ilaahay haadihi tanayto waa yadullah wa haadihi yadu cumaan tanna waa gacantii cumaan oo waxaa weeyaan saas inaad nabiga yidhi oo anoo ku maqan waa saas darteeda marka ah, saxaabada nabiga nabiga waxay kula ballameen albeyca cala almowt allaa nafira ma aha cala almowt in ilaa ka dhimanno ama aan ka guulaysanno niminkaan reer quraysheed oo cumaan dilay oo beytka alla noo diiday oo dhibkaa nagu hayo inaan la dagaalanno ilaa ka dhimanno ay beyca kula galeen kun iyo afartan boqol naftood horyaal waa naftood hurayaal naftooday ilahay ka iibiyeen subxana wa tacaala kadibna rabbi wuxuu ugu abaalguday laqad radya allaahu can المؤمنين إذ yubaayicuunaka تحت اshajara raggaas iyaga ah yaa ka mid ahaa oo maalinta beycadayda aniga nabiga iga qaadi lahaa inuu nabigeenna intuu muxuu ahaa gacmihiisii eh, qabtay kadibna uu yidhi gacantan waa gacanta cumaan tanna waa tii rabbi subxaana wa tacaala inuu yidhi ciddii xaadirtay oo joogtay ha ka markhaati kacdo fantashada lahu rijaalu rag baa u uma kadibna qaal wuuu yhi ushid waxaan ku dhaarnaa bilah alla weyne rajula nimaan ku dhaarnaya samic maqla rasul lah rasulka ka maqlay sal slm yowma yeeshi cusra maalintii la sahyaayey oo la diyaarinayay ciidanka tabuk aadayey yaquulu nabiga isagoo la man yunfiqu nafaqatan mutaqabala nafaqo laga aqbalayaa nafaqayni oo fajahastu kadibna aan diyaariyey oon sahyey oon agabka u dhammaystiray nisfa aljeyshi ciidanka nuskiisa min maali maalkayga ciidanka laa yajmachum diiwaanu xaafi ciidanka o dhan miya waxaa suuragal ah intii aan heli karin diyaargarowga inay yihiin suuragal wallahu aclam inay nuskood yihiin saad sheegan waa suuragal fantashada lahu waxaa u markaat furay jaan rag baa u markaat furay uma kadibna qaale wuxuu yidhi ah, unshid waxaan ku dhaarna bilah alweyn rajulan nin samica ka maql rasullah ka maqlay sal slam yqul isagoo leh man yaziidu fii hada almasjid masjidkan yaa kordhini oo dhol u gadi bibeytin gurigina ugu gadi oo ku bedelani bibeytin guri ku bedelani fi ljana jannada ku yeelo fashtaraytuhu bimaali maalkayga kadibna aan dhulka asaga ka iibiyey fantashat alow rijaalan rag baa u markhaati furay uma qaal wuxuu anshudu billah alweyne waxaan ku markaa muxuu ahaa ku dhaarinayaa rajulan nin oo shahida ka maqlay ruuma shahida xaadiray ruuma ceelkii ruuma aha tubaacu iyadoo la iibini fashtaraytuha min maali maalkayga aan kadibna ka iibiyey fa abaxtuhaa libni sabiil qofka musaafirka ah iyo muslimiintao dhan aan u baneey oo muxuu isticmaal aan ku idhi fantashada lahu waxaa u markhaati furay rijaalan rag baa u markhaati furay xadiid saddex kun lix boqol iyo tobanaad abarani mamed ibn whib aarani ah, waa saduq qaala xadana mxamed bn slmt alxarani maxamed slmt muraadi hadduu sheekh nasaa-i noqdo maxamed ibn slmt muraadi noqonaya waa iqatun dabt hadduu sheekhu sheekh nisaa-i noqdona waa moxamed ibn slmt alxarani waa iqa labadaba waa iqa lakin kan hore waxu dheer inuu yahay habt qaala xadaanii abu cabdiraxiim khaalid ibn zayd alxarani waa iqa qaala xadaanii zayd ibn abi unaysa aljazari waa iqatun lahu afraad an ah, abi isxaaq abi isxaaq asabiici ya misafizari can ah, abi cabdiraxmaan asulami cabdullahi bnu xabiib asulami waa iqatun eh, habt qaala wuxuu yihi lamaa goorti xusira cuثmaan cusmaan la go'doomiyey fii daarihi daartiisa ijtamaca annaasu dadka waxay ku soo urureen xawlahu xawla daarihi daartiisa hareeraheeda qala wuxuu yidhi faashrafa calayhim uusoo banbaxay wasaaqa axadiid xadiidka amaba uu sii waday aan soo marnay axaadiistan aan soo marnay oo dhowrka ah waxay ka sheekaynayaan arrimo runtii muhiima arrimo ay ka sheekaynayan waxa u horeeyo in sayid cuثmaan radia allahu taala arda manqabo iyo fadli aada weyn uu leeyahy oo masjidka nabigeenna u waasiciyey waxaa weeyaan ciidankii jeysulcusra oo tabug u socday uu nuskiisa sahayey diyaariyey agabka u dhammaystiray in ceel bir ruma la yidhaho maantaba magaalo madiina ku yeel oo la yaqaano wuxuu ku yeelaa meesha loo yaqaan xayi ziraaca xaafaddaas xayi ziraaca maanta loo yaqaana maogtahay magacyo wa isbadbadelayaan masjid اqiblatayn masaajid mashhuurka ku ah oo jaamacadda madiina iyo u dhaxeeyo masjid nabowi oo dhanka weliba jaamacadda xiga kama foga luga lagu gaari karaa taqriiban marka masjid اqiblatayn laga dhaqaaqo oo dhanka loo dhaqaaqo galbeedka galbeedka loo dhaqaaqo saasaan filaya ha ha taqriiban may waqooyi waqooyi galbeed loo dhaqaaqaya loo dhaqaaqo ayaa xaafadda waxaa ku taalaya xayu ziraaca waxaa la soconaya ugu badnaan saan is ilaa lix boqol ama shan boqoloo mitr ama toddoba boqoloo mitr qiyaastayd hal kilomitr ma dhamo waa igala yarta dhankaasaa loo bixi beer weyn oo marka xiran wa ilaa haddaba xiran meeshaa marka waxaa iibiyey sayd cumaan bir ruuma halkaas ku yeelaan hadda biyahan looma isticmaalo abcan laakiin meeshii wasaaradda hidaha iyo waxyaaba dhaqanka iyo howlahaas turaadka ayaa hadda ah a meeshii iska lahoo muxuu aha milkisay marka ceelka halkaas ku yeelay nin yahuudiya ah iska lahaa muslimiinta marka lacag aad u badan ugu iibin jiray biyahooda biyaha ceelka wax ceel macaano biyo macaanna ceelkaasaa ka jiray kadibna ceelka uu sayd cumaan iibiyey uu jannada ku badashay ood markhaatigelina muxuu ahaa cali iyo waxaa weyaan zubayr iyo alxa iyo sacd ibn waqaas iyo markii dambena uu dadkii dhan oo reer madiina kuwa buqaadda ahaa oo muxuu ahaa khawaarijta iyo kuwa kalebuu marqaadgelina waa ceelka asaga weyaan ka gudub jeesh اlcusra waa soo marnay waxaa weeyaan nasrjeesh uu muxuu ahaa tajhiis iyo diyaarin uu ku sameeyey waxaa ka mid ah in baycat alcaqaba baycat aridwan afwan baycat aridwan in nabigeena salى اllahu alayhi waali wasalam isaga beycad uu qaaday baycadii inuu isaga u qaaday ayaa muxuu ahaa intaasoo fadaa'ilah inuu sayd cumaan intaasoo fadli ka kasii badan inuu leeyahay ayaa laga qaadanaya xadiidka qodob qodobkaas qodobka labaad nimankaas khawaarijta ah oo ka soo baxay meesha la yidhaahdo masar iska soo abaabulay iyo ka soo baxay meesha la yidhaahdo ciraaq oo ayagoo kumanaan kuna magaalada madiine yimaadeen kadibna khaliifkii ah, mxuu ahaa cumaan bn cafaan been abuur badan iyo dicaayad badan ayaa waxaa weyaan ay sii sameeyeen oy leeyihiin cumaan bn cafaan qaraabadiisa uu iishay qabyaaladaysuu noqday hantidii baytulmaalkii tolkiis bas ayuu siinayaa annagu uu naga qadiyey adig ma og tahay robagando waa taqaanaan robagando iyo dicaayad adduunka waxa lagu lumiyey waa inta ayada oo lagu baabi'iyey oo wax badan ay ku kharimeen robagando marka lasoo dhisay oy ka dambeeyeen munaafiqiinta caadiga ahaa oy ka dambeeyeen ahlu kitaabkii oo yahuuddii iyo nasaaradii laga adkaaday ay ka dambeeyeen oy ka dambeeyeen niminkii ahaa fursigii niminkii er, ahaa ayshag eraanta ama fursiga loo yaqaano mamlake iyo boqortooye ahayd oo laga adkaaday oo qaarkood islaamnimada bannaanka soo dhigtay oo islaanimada ay ka muuqata hoos ahaana munaafiqiin iyo gaalo ah adee abaabul noocaasa ayaa la galay dicayad ayaa la fidiyey inuu ninkan qabyaalaysta ayaa xitaa waraaqe waxaa la qoray oo waxa weeyaan afka sayd cumaan iyo mooriga sayd cumaan lagu foorjargaray oo waxa weeyaan un isku dirid iyo in muslimiinta laga hor horkeenaa arrinkii nihaayadii waxay dhashay in sayid cumaan munaafiqiinta magaaladii madiine ay buux dhaafiyaan iyo raggii khawaarijta ahaa dadkii joogayo reer madiine oo yarana laba liqaba intii yaraydoo geesinimo iska doontayna oo waxaa weeye inay rag ayaga ay sayd cumaan ka difaacaan aad damacdayna uu ka mid ahaa awlaada cali sayd cali ilmihiisa oo u diray ka mid ahaa kullina isaga alla ku dhaari oo yidhi maya dartay laba muslim isuma xariiqayaan dhiig muslim looma daadinayo isaga ayaa diiday halkaas ayaa marka lagu godoomiyey si kasta ula hadlay hadalada qayb ka mid ah watan haddaan soo aragnay waa kari waayey kadibna waxaa weyaan meeshii waxaa ka dhacday in isagoo maalin jimca la joogo oo sooman oo musxafku saan u furay akhrina in halkaas saabir muxtasib lagu dila ayaa dhacday weyaan radia allahu taala arda arrinkaas marka wuxuu keenay in fitna halka ay ka dilaacday fitnadii maxay noqotay munaafiqiinta meesha ay joogaan munaafiqiinta halkaa iyagoo jooga iyo raggii muxuu ahaa khawaarijta ahaa waxaa yimid marka yaa booska sayid cali sayid cuثmaan geli munaafiqiinta waxay qasbeen iyo raggii khawaarijta ahaa in sayid cali laga dhigo khaliifat rasul lah sal slm ama amiir muminiin laga dhigo sayid mucaawiya iyo reer bani umaya oo uu ka dhashay ninka la yidhaahdo muxuu ahaa eh, sayid cuثmaanna iyo xataa طalxa iyo zubayr iyo umuna caaisha iyo dad badan oo saxaabada ka mid ah waxay yidhahdeen maya waa in la raadiyey marka hore qatala raggi dilay qatalata cuثmaan waa in la soo qabto oo raggaa la maxkamaday oo qisaasta laga fuliyo qataladiina meesha ayagaaba haystaba qataladii ayagaa meesha haystaba magaalada madiinanaba ayagaa buux dhaafiyey waa kumanaan kun ma kumanaan kun aad soo qaban kartaan halkii waa laisku maandhaafi marka sayd cali oo rag badan oo saxaabada nabigeena ay la jiraan iyo waxaa weeyaan sayd mucaawiya oo rag badan oo saxaabada nabigan ay la jiraan ayaa waxaa la isku qabtay masale ijtihaadi ah ma waxaan hormarinaa inaan horta muslimiinta maamul u dhisno oo kadib maamulka isaga ah dadka qatalada oo sayd cumaan dilay dhiiggiisa laga raadiyo miyaan hormarinaa waa ra'yiga sayd cali qataladana ku wax dilayna ay qabeen waxay u qabaan mataqaanaa waxay u qabaan waxaa weeyaan si unbay u badbaadayaan inay ku hoos dhuntaan bor isku qaryaanay rabaan oo amni ay saa ku helaan sayid mucaawiya iyo طalxa iyo zubayr iyo umuna caaishana waxay qabeen in waxaa weeyaan qatalada horta qisaas la mariyo oo dhiigga cusmaan uusan dhulka ku dhicin arrinka asagaa waxay dhacday marka munaafiqiintii haddana inay labada gruub isku dhex qaryaan kadibna ay ayaga laftirkooda dagaal ay bilaabaan arrinkaas marka waxaa dhacday waqcat aljamal wasifiin laba waqca oo rag badan oo saxaabada nabigeena calayhi salatu salaam iyo rag badan oo akhyaar oo taabiciinta ah ay ku halligmeen oy ku tageen dahabuu ilaa rabbihim lidaalika masaladaas iyada ah oo saxaabada dhexdooda wixii maray ah waa meel simbirraxa ah waa sibiq meel khatara ah. wa qofka haddii meesha ayada uusan iska hubinin ood meel adag qabsanin meel aan laga soo bixi inaad ku dhacaysaa khatar wa badbaado maxaa marka waxaa la yidhaha dac maa jara bayna asaxbi saxaabada wixii dhexdooda maray afkaada ka qabso tilka suyu tilka dimaaء salama allahu minha suyuufana fahal laa taslaw minhu alsinatuna weyaan adiga meeshaas ma joogta oo seefta ayada rag ridaay oo maku jirti maya ilahay ma kaa badbaadi ha carabkaada ha ka badbaado waxaa la yihahda xarbu اlfitna ijtihaaday ahayd culimadana waxay leeyihiin baabkaad lama galo kitaabka ugu fiican oo mas'alada ayada kaa daweyn karo ood ugu qancin kartood si fiican u saxan karto oo culays aan ahaa kaa kaa dulqaadi waa kitaabka la yihahdo alcawaasim min alqawaasim ibn almaliki ayaa iskala kitaabkaas marka wuxuu kaa am kaa reebayaa ood kaa badbaadinaya wax dhabarkaada goyn lahaa rab ka siin lahaa ood mxuu ahaa baralaatka dhigi lahaa diinla-aanku dhigi lahaa ayuu kaa badbaadinaya ficlan waa noocaas marka waxaa weeyaan saxaabada wixii dhexdooda maray ha ka hadlin kanaa saxnaa kanaa khaldanaa kanaa saa yeelay baabkaa ha gelin haddii aad gasho meel simbirixa ay taagan tahayo inaad sibqato ood naar ku dhacda ayaa halisa marka carabkaada dhug afka qabso masalada waa masalada niminka shiicada la yidhaahdo meelaha ay ku halligmeen wa kuwa caqlaaniyiin la yidhaahdo ama muctasiladana meelaha ay ku halligmeen wa marka saxaabada nabigeena sal lla ly slam ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacala laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara sidoo kale rabbigan wuxuu yihi subxana wa tacaala wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walansaar wاladiina itabacuun bixsaan radia allahu canhum waraduu canhum allah ka raali noqday iyagana dhalay ka raali noqdeen waa ahlu janna saxaabada nabigeena sala allahu alayh waali wasalam marka lama taabto saxaabada qofkii saxaabada nabigeena taabto abaalkiisa waa inuu ilkaha laga jibiyo talo kale ma lahan carabki in laga jaro wa marka saxaabada nabigeena waxay difaac u yihiin iyo xayndhaab u yihiin nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam iyo diinta islaamka u yihiin waardiya marka cida taabato waxaa weyaan waa inay badbaadin oo carab iyo waxaa weeyaan wixii munaasab loo arka in la mariyo weyaan hada wallahu aclam w sal sl bd sl mstafa